بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الواضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتقا من الأفعال ثم يرى عند اعتبار من عقل jawaaba kayfa fi su'aali man sa'al mihaaluhu jaءa alamiiru raakiba waqaama qusun fi cukaada khaaiba ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بديرهم فصاعدا baab lxaali wtamyiizi xaalkii iyo tamyiizka sheekhu raxima llahu tacaala ayaa uu doonaya inuu halkan kaga waramo tamyiizku waa dambeeya insha allah xaalka ayaa uu soo horumariyey oo baabkii xaalkii ayuu abyaadan soo socota kaga sheekayn doonaa xaal kelmadda alifka ku jiraay wuxuu ka soo gadoomay waaw buu ka soo gadoomay waxaana u daliila jamca lagu jamcinayo axwaal baa lagu jamcinaya soo ma waxay odhan jireen liana aljamca wataskiira yuradaan alashyaa ilaa usuulihima soo qacdo ma jamaca iyo taskiirkuba ashyaada waxay u celiyaan usuushoodii asalkoogii hore shayga haddaad doonaysa asalkiisi wuxuu yahay inaad ogaato haddaad ka shikisid jamci ama taskiirun wuu kuu soo baxaya marka waxaa kale oo ishtiqaaqooga lagu garanaya halkan laga soo jeexday min ataxawuli baa laga keenay taxawulkuna waxa la waa tanaqul markaa u fiirso lafdiga alxaal tudakaru wa tu'anas mudakar baa laga dhigi karaa mu'anasna waa laga dhigi karaa lafdi ahaan iyo macno ahaanba waxaa la odhan karaa xaalun ya xaalun baad kayfa xaaluka soo ma tirahdid xaalatuna kayfa xaalatuka hadee xitaa waa sax moogta ya tudakr watuanas lafdan wa macnan lafdi ahaan taasoo waad arkaysiin xaalun iyo xaalatun baa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa xaalun xasanun ama xaalun xasanatun baad odhan kartaa waa sax wey markaa xaalo maxaa la dhahdaa kayfa xaaluku markaynu leenahay waa maxay war xaalkaagu wa sida maxaad ku sugan tahay ma wanaag mise shar soo intaasun mugama jeedno waaba intaasun iyaduna waa maa calayhi alinsaanu min khayrin ya aw sharin waa waxa insaanku uu ku dul sugan yahay oo khayr ah ama shar ah istilaaxa miya de ajruyin baad kusoo baratay alsmu almansuubu almufasiru liman bahma min alhay-aati soo intaasun muanaan jirin waa inti un sheektay wlxaal wtamyiizu mansuubaani cala اkhtilaafi اlwadci wاlmabani uma kila nawcayni jaءa fadlah munakara bacda tamaami اljumla wuxuu yidhi wlxaalu xaalkii wtamyiizu iyo tamyiizkii mansuubaani laba la nasbinaayo weeyi ala khtilaafi اlwadci l bmanaa maa ala khtilaafi lwadci maca khtilaafi lwadci dejinta iskhilaafkeeda iskhilaafka la jirkeeda kuwa la nasbinayo wey wlmabani wa maca ikhtilaafi lmabani dhismayaasha la jirkooda dhismayaasha iskhilaafkooda iskhilaafka la jirkiisa kuwo la nasbinayo wey uma kila nawcayni uma kila nawcayni ay wa kila nawcayni labada nooc mid wal oo kamid ihi jaaa waa yimiday huwa kiluhu fadlatan fadlo xaalo uu yahay buu yimiday munakaran mid la nakireeye xaalada uu yahay buu yimiday bacda tamaami ljumlati jumladu intay dhammaystirantay kadib xaalo uu yahay buu yimiday halkan sheekhu raximah allahu tacaala waxa uu ku tilmaamay waxyaalo xaalka iyo tamyiisku ay wadaagaan waxay odhan jireen culimmadu alxaalu wاtamyiizu yashtarikaani fi ashyaa wayatafaraqaani fi ashyaa xaalka iyo tamyiisku waxyaalo way ku kulmaan oy wadaagaan waxyaalana way ku kala tagaan waxyaalihii ay ay wadaagayeen wax kamida ayuu sheekhu halkan ku tilmaamay wuxuu yidhi xaalka iyo tamyiiska mid kasta oo kamidii waa mansuub taas waa banaanyada sooma dee xaalkuna waa mansuub tamyiiskuna waa mansuub mina wadaagin way wadaagaan xaaladuna waa mansuub tamyiiskuna waa mansuub cala ikhtilaafi alwadci walmabani intan muxuu uga jeedaa intaa fahma cala ikhtilaafi alwadci walmabani muxuu uga jeedaa cala ikhtilaafi alwadci wuxuu uga jeedaa macnahoodaa iskhilaafsan macnahooda ayaa iskhilaafsan macnaha loo dejiyey baa iskhilaafsan oo xaalada waxaa loo dejiyey لأnnaha mufasirat liman bahama min alhay-aat wixii qarsoomay ee hay-aa صifa iyo tilmaan ah ayay iyadu caddaysaa macnahaasaa loo dejiyey iyada tamiiskana maxaa loo dejiyey liman bahama min ahat min adawaat aw min anisab soo intaas man aw min anisbati soo intaas man hadduu qaybsamo de tamiisudaadk tamiisunis baa jireen markaa macnaha loo dejiyey way ku kala duwan yihiin culimo ala ikhtilaaf fi lwadci waa sida macnaha loo dejiyo way ku kala duwan yihiinoo xaalad waxay fasirtaa hay-o qarsoontay tamyiiskuna wuxuu fasiraa daata ama nisbo qarsoontay saxiix malan wadciga taasaa looga jeedaa mabaanida maxaa looga jeedaa mabaanida waxaa looga jeedaa lafdigoodaas khilaafsan oo xaaladu laa takuunu ilaa mushtaqa xaaladu waa mushtaqa iyadu mushtaqo wey ama waa ismu faacil ama waxyaali mushtaqaasoo garan maysaan intii mid kamida wey tamyiiskuna laa yakunu ilaa jaamida isagu he waa jaamid isagu waa jaamid ee mushtaq ma iyo mabaanidiisa ma inaan kala fahmin wadciga waxaa loo jeedaa macnaha loo dejiyey baa kala duwan midna hay ay fasirtaa midna daato iyo nisfo qarsoonto fasira mabaanidana waa lafdiga weeyaan oo xaaladu iyadu waa mushtaqo tamyiiskuna waa jaamid intaa ma waa basiid bay la tahay uma kila nawcayni jaaa fadla labada nooc mid kastoo ka midi waa yimide isagoo fadlaa ya isagoo oo fadla ah ayaa u yimiday u fiirsada fadlo muxuu uga jeedaa fadla wuxuu uga jeedaa labada juz ee kelmaddu ay leedahay mid ka mida maaha labada juz mid ka mida maaha aad ju axadda juz ayljumla mid ka mida maaha axadda juz ayljumla maxaan uga jeedaa jumladani hadday tahay murakaba mid iskaga timida mubtadi iyo khabar mubtadi iyo khabarkii midna ma aha soo ma hadday jumladu tahay jumla ficiliyo ficiliyo facla iskaga timidayna ficilkii iyo faacilkii ma aha misle fanaynta macnuhu waxa weeyaan yaqacaani bacda jumlatin taamatin murakabatin min mubtada'in wa khabarin aw min ficlin wa faacilin wain tawaqafa xusuulu lfaa'idati calayhima misle fane waxay dhacayaan jumlo dhammaystirantay dabadeed taasi oo iskaga timiday mubtadiye khabar mubtadiye khabarka marka la helo ayay imanaya tamyiisku imanaya ama xaalku imanaya masle fani ficilkiiyo faacilka marka la helo ayay xaaladu imanaysa ama tamyiisku imanaya walow macnuhu iyagaa ha ku raad joogabe macnaha xasritaankiisu walow iyagaaba ku raad jooge oo fahan fadle marka lagu leeyahay loogama jeedo laa maa yastagni canhu lkalaam kalaamkaa ka maarmaya loogama jeedo macnaha kalaamka ayaa ka maarmaya loogama jeedo bal waxaba suuragala faa'iidadu inay iyaga ku raad joogto oo haddii iyada la sheegi waayo faaida aynay xasilaynba aayadda qur-aankaa ka waran walaa tamshi fi lardi walaa tamshi ha socon ba la i ardi dhulkaa socon haddee saas in lagu diin laha ka hor xagee tegi lahayd ya maraxan baa ka dambaysa sheekh soo xaalama marax adigoo isxariga kibrinayo oo isjejabinayo oo isqaadqaadaya arladaa socon socoshee dhulka qaabka lagugu diidaya waa qaabkee waa markaad la timaadi sifatul marax sooma taa adigoo ku tilmaaman xaalada adoo ku sugan ha socon baa lagu leeya iska ilaali markaa u fiirso walaa tamshi fi lardun haddii aan ka war waa laga maarmaya fadladan ha ka fahmin marka ee waxaa loo jeedaa axadda jus ay ljumla jumlada labadeeda jus mid kamida ma aha weeyaan macnuu waa in saa ufahantaan fadlada ka soco munakaran waa nakiro waa inuu nakiro yahay nakiro waa inuu yahay haddii ka waran isaga oo eh, macrifa kalaamulcarab laga helo laftilmacrifa isagoo ku sugan xaalkii dee yuawal binakira soo ma nakira lagu awilaya nakiro ayaa lagu awilaya jaa zaydun baa tiri waxdahu ka waran dee waxdahu waa macrife waa la idaafeeye len munfaridan baa lagu awilaya si aan loo jebinin waxaa xaalka loo sugay oo ah min luzumi tankiir nakiranimo inuu laazimo ah hee si aan loo jebin oo aan loo garab marin ayaa la awili bada tamaam اjumla waxay sii fasiraysaa ama adladii un bay sii fasiraysaa bada tamaam اjumla fadladii un bay sii fasiraysaa waa yahay marka u fiirsada wlxaal wtamyiisu waa mubtada iyo wuu ku cadfan yahay mansuubaanna waa khabarkii cala اkhtilaafi اlwadci jaari majruurka mansuubaan baan ku tacalujinayna calaa bimacnaa macaynuu ka dhignay wlmabaanina ku cadaf humadu waa bimacna lwaaw kila waa mubtade maxaynu iraabana culimo kila mubtadaun marfuucun wacalaamat ruuxi alalifu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmusana soo ma ya amasan ya misaad ka shikisantiin ya kama shikisanidin miya waad ka shikisantiin mala qaar baa malaa ah, hawshaa diiday ya kama shikisanidin waaya de anaa ka yar shikisana tahay <clears throat> kila mubtadaun mafhum alaamtu rafci damatun muqadarat cala alif manaa min duhuuriha atacadul limaada wa alxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wahna wahnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wamaa siwaa haadayni jaca muطlaqan can اtakyidi biladi qad culliqa awal kila jrudi maynan ka soo marin kila iyo kiltaa shuruudda loo dhigi maxay in damiir loo idaafeeyo haddii damiir loo idaafeyn waayo ismi daahir loo idaafeyo maxay noqonayaan xarakada ismiga maqsuur ba laraabiya soo saameen waa lagu qadaraya markaa shekh iska ilaali waa yahay jaa lama odhan kilaa mayna tasniyayn jaa lama odhan mar kastaad halkaa ilaa adabkeeni ku baraarujinay kilaa macna ahaan bay musanna u tahay macna ahaan lafdi ahaanna waa mufrad markaa lafdigaa la ilaaliye sheekh waana saa ufahamtid kelmadda kilaa macna ahaan bay musanna u tahay laakiin lafdi ahaan waa mufrad soo maade markaa lafdigaa la ilaaliyey lafdiga ayaa la ilaaliyey fadlatana waa xaalo munakan intaa xaalo ka dhigo wlxaalu xaalkii wa tamyiizu iyo tamyiizkii mansuubaani laba la nasbinaayo weeyi cala ikhtilaafi lwadci maca ikhtilaafi lwadci dejinta iskhilaafkeeda iskhilaafka alla jirkeeda laba la nasbinaayo weeyi wlmabaani wa maca ikhtilaafi lmabaani dhismayaasha iskhilaafkooga iskhilaafka alla jirkooga laba la nasbinaayo weeyi uma kila nawcayni ay wa kila nawcayni labada nooc mid wal oo ka mid ihi jaaa waa yimiday huwa kiluhu fadlatan xaalo u yahay dheeraad munakaran xaalo uu yahay mid la nakireeyey bacda tamaami ljumlati jumlada dhamaystirankeega kadib xaalada uu yahay buu yimiday waay haddaba u fiirso halkaa wuxuu ku sheegay waxyaalihii mushtaragga ay wada lahaayeen soo ma maxaan idin idhi ana atamyiiza walxaala yatafiqaani fi ashyaa wayatafaraqaani fi ashyaa ashyaada ay ku ay ku kulmaan culimadu ilaa shan bay ku tilmaamaan shantaba wax ka mida waa tilmaamay oo ko kownuhumaa mansuubayni kownuhumaa mansuubayni soo ma waa inay labadaba mansuubayn isagaa inoo tilmaamay walxaalu watamyiizu mansuubaani bn laba kownuhumaa fadlatayni labadoodba waa fadlo isagaa inoo tilmaamay uma kila nawcayni jaa fadla kownuhumaa nakiratayni labadoodu waa ina nakirad yihiin munakaran bu ina yidhi kawnuhumaa ya daabactimaam jira sooma ama kawnuhumaa raaficayni lilibhaam kawnuhumaa raaficayni lilibhaam inay yihiin labaduba kuwo ibhaam iyo wax qarsoomayd oo meesha soo galay kuwo kor yeelaya ay yihiin walow u fiirso walow jihatu rafci haba iskhilaafsanaatee jihaada ibhaamka u kor yeelaya haba iskhilaafsanaato oo midna dee hay uu ka kor yeelaya midna daatiyo nisbu ka kor yeelaya sooma u fiirso imisaad haysaa afar sooma ka shanaad waa maxay kownuhumaa ismayni dee labadaba mayna ismihayn shantaa way wadaagaan culimo kownuhumaa ismayni kownuhumaa mansuubayni kownuhumaa nakiratayni kownuhumaa fadlatayni kownuhumaa raaficayni lilibhaami waa imisa shantaasi way wadaagaan shantaasi way wadaagaan waxyaalahay ku kala tegayeen laba kamid halkan ah ku tilmaamaya ufiirso beedka boqol iyo konton lakin idaa nadarta fi ismi lxaali wajadtahu ishtuqa min alafcaali lakin ha yeeshe waa istidraaga moogta idaa nadarta nadara haddaad aragtid fi lua alcarabiya ama qur'aan ha ku jirto ama xadiis ha ku jirta ficilka nadara haddii fi la arko fi hadday daba dhacdo bimacnaa ta'mala ayay noqotaa laakiin ha yeeshe idaa nadarta haddii aad u fiirsatid ood ka fikirtid fi ismil xaali xaalada ismigeeda haddii aad ka fikirtid ismiga xaalada dhacay wajadta waad ogaani adigu hu ismulxaalka waad ogaan ushtuqa qad ishtuqa mid laga soo dhambashay oo laga soo jeexday inuu yahay baad ogaan ay huwa ismulxaalku min alafcaali ay min masdari lafcaali afcaasha masderkeeda mid laga soo dhambashay inuu yahay baad ku ogaani culima mayna basidayn waa waxyaale ay ku kala tegayaan laba keliyuu ka tilmaamay oo labadaasi waa maxay alxaalu yakunu mushtaqa xaaladu mushtaq bay noqotaa soo ma tamyiizkuna waa jaamid de isagu isagu waa jaamid tamyiizku waa jaamid xaaladuna waa mushtaq halkana waad fahamsantiin oo waxyaalaha la yidhaha almushtaqaat alkhamsa soo ma taqaanaan horta ah, maxaa asala wax laga soo jeexda jamaahiiriya basrin way isku khilaafsaneen kuufiyiintu waxaan ujeedaa kuufiyiin iyo basrin way isku khilaafeen kuufiyiintu maxay ahaayeen ficilka basriintuna maxay lahaayeen msterka wlmasderu aslun waayu aflin wa minhu yasax ishtiqaaq lficli so halkaa kumaynaan soo baraarujin u fiirta adaba almushtaqaat lhamsa haddii aad maqashaan waa ismulfaacili wasmu lmafcuuli sifat lmushabahati wasmu tafdiili iyo amhilat lmubaalaga shantaasaa loo yaqaanaa almushtaqaat lhamsa haddii ad aragtaan ya shantaa wey marka intaa mid kamida weeyaan intaa mid kamida wey marka halkaas wax badan kuma jire macnaha wuxuu ku tilmaamay waxyaalaha ay ku kala tagaan tamiiska iyo xaaladu xaaladu waa mushtaqo masl fanisha waa mushtaqo tamyiiskuna waa jaamid waa intaa wuxuu yidhi laakin ha yeeshe laakinta halkuu istidraakinaya maad nasbaha iyo waxa ka dambeeya ha isku waafaqsanaadaan weyaan macnuhu ila nasbi wixii ka dambeya isku waafaqsanaan maaha laakin waxa jirta waxyaalada ay isku khilaafsan yihin waa kan laakin ha yeeshe idaa nadarta hadii aad eegtid ood ka fikirtid ood u fiirsatid fismil xaali xaalada ismigeeda ismiga xaalada dhacay hadii aad u fiirsatid wajadta waad ogaani adigu hu ismulxaalka waad ogaan ushtuqa qad ushtuqa mid laga soo dhambashay oo laga soo jeexday inuu yahay baad ogaan ay huwa ismulxaalku min alafcaali min masderi afcaali afcaasha masderkeeda mid laga soo jeexday inuu yahay baad ogaani de nadarta waa ficli faacilsooma fismil xaali iskaga tacaluji wajadta haddaad ka dhigtay bimacnaa calimaad ka dhigteen ha-dan koobaan waa mafcuulkii koowaad ushtuqa jumladaasna mafcuulkii labaad buu noqonaya mayna iska basidayn uma yuraa wa yuraa waa la ogaan ay huwa ismulxaalkii cinda ictibaari man ay cinda ictibaari ladii kii tixgelintiisa tixgelintaa agteeda kaasoo caqala caqli yeeshay ay huwa manku saalixan mid u suubada inuu yahay baa lagu ogaan liwuquucihi dhicitaanka u dhacayo jawaaba kayfa kayfa jawaabteeda dhicitaanka u dhacayo mid u inuu yahay ayaa lagu ogaan waaqicatan xaalo ay tahay kayfadaasi mid dhacaysa fii suaali man ay fii suaali ladii kii su-aashiisa su-aashaa dhexdeeda sa'ala weydiiyey ay huwa manku can xaali saaxibilxaali saaxibulxaalka xaaladiisa kii weydiiyey uma yuraa eg umadan waa bimacna lwaaw ma adko uma yuraa wa yuraa waa muqayar siqa soo maha uma yuraa waa la ogaan ay huwa ismulxaalkii inda tibaari man cinda ctibaari ladii kii tixgelintiisa ama fiiradiisa fiirada agteeda waxaa lagu ogaan mankaasoo caqala wax kasay ay huwa manku dee saalixan baa lagu ogaan waa kaa mafcuulki labaad soo ma arti saalixan mid u suubaday inuu yahay baa lagu ogaan liwuquucihi dhicitaanka uu dhacayo jawaaba kayfa kayfe jawaabteeda kayfe wax laguu weydiiyada jawaabteeda waaqicatan xaalo ay tahay kayfadan mid dhacday fi su'aali man ay fii su'aali ladii kii su-aashiisa su-aashaa dhexdeeda mid dhacday xaalada ay tahay sa'ala weydiiyey huwa manku can xaali saaxibilxaali weydiiyey saaxibulxaalka xaaladiisa waa tusaalihii labaad eh, waxaan ujeeda waa arrintii labaad arrinta labaadna waa maxay xaaladu waxay u suubataa jawaab inay u dhacdo kayfa kayfa inay jawaab u dhacdo laakin tamyiisku he isagu uma dhaco labada arimood buu ka sheegay waxyaalaha ay ku kala tagaan o ismulxaalku ama xaaladu inay mushtaqo tahay eh, eh, tamyiizkuna inuu jaamid yahay ta labaad xaaladu inay kayfe jawaab u dhici karto tamyiizkuna inaan u dhici karin labadaasuu ku gaabsaday miaaluhu tusaalaan ku fahmanaag miaaluhu miaaluhu miaal maha iska ilaaliya waa miaal miaaluhu xaalka tusaalihiisu jaa alamiiru raakiban wey jaaa waxa yimiday alamiiru amiirkii baa yimiday raakiban xaalow yahay buu yimid mid he mid wax fuushan u fiirso culimo raakib ka waran waa ismigii xaalada ahaaye muna mushtaqaayn muna ismu faacilayn ismu faacil muna mushtaqaata shantaa ku jirin ha waa mid labaade kayf jawaab ma dhici karo kayf jaa alamiiru oo amiirku sida u yimid xaalku ku yimiday raakiba mana saxayn waa sax marka waana ugu dabaqi karti uga soo saari kartid wa qaama waxaa istaagay qusu ninkii qus la odhan jiray baa istaagay fii cukaaday fii suuqi cukaada suuqa cukaada la yidhahdo dhexdeedu ka kacay waa khaatiban xaalo yahay mid khudbadaynaya ya waa nin la odhan jiray qusubnu saacida wuxuu kamid ahaa axadu fusaxaahi carab buu ahaa nimankii carabta fusaxadoodii mid kamid ah ayuu ahaa nin khatiiba ayuu ahaa oo min khutabaai iljaahiliya kamid ahaa rasuulka sala allahu alay slam bictadiisii ka hor ayaa u dhintay cukaada carabtu meelaa iskugu iman jireen maa jiray ilaa saddex suuq buu ahaa waxaa kamid ahaa kan cukaada sanadkiiba hal marba iskugu iman jireen kadibna way iskugu faani jireen waxa weeyaan nasabka abtirsiinta iyo waxa weeyaan sharafta iyo taas iskugu faani jireen oo cukaadanba waxaa laga soo qaatay mina tacaakudi baa laga soo qaatay oo tafaakur ah fan ah ninkana aada buu khudbadayn jiraa laydhi kamid ahaan jirtay bay khudbadooga soo naqliyaan wuxuu odhan jiray ayuha naas dadkiiow ijtamicuu wasmacuu wacuu buu urura oo dhegaystooo weeleeya man caasha maat waman maata faat wamaa huwa aatin aat ina fi samaai lakhabara wa ina fi lardi lacibara mahaadun mawduuc mihaadun mawduuc wa saqfun marfuuc wa nujuumun tamuur wa bixaarun laa taquur saasuu odhan jiro saasuu ku waanin jiray wuxuuna nimankii waxa weya carabtii juhalad ayaa u ee rasuulka sala allahu alay slam markaa tanno eeg u fiirso khaaiban nuna ismi faaciln ya khaaib waa maxay waa ismi faacil sooma waa mid labaadahe mayna kayfa udhici karin oo udhici karta mayna ku dabaqmin marka way ku dabaqantay u fiirsada hadda marka xaaladu marka ibhaamka ay rafcinaysaa inay hay-atulfaacil noqotaa suuragala oo waxaa laga shikiyey hanaankii faacilka in laga shikiyaa suuragala tusaale jaa alamiiru raakiban iminka waa maxay waa faacilkii de ta waa la midun dhici karta hay inay tahay hayat lmafcuul rakibtu lfarasa musrajan rakibtu waan fulay alfarasa waan fulay musrajan xaala aan ahay mid lay kooreeyo la faraska markan la fuulay fuulayay qaabku ah ma cadaan buu ahaa ma wixiisbaaisudu ahaaday soo ma hay-adii laga shikiyay marka waxaa dhici karta in ay tahay hay-a usuubata labadoodaba hay-a usuubata labadoodaba laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakiban faacilka taada way noqon kartaa markaad adu la kulmaysay tilmaanteedaad maad lugeynaysay ma waxbaad fuushanayd cabdillaahi se markaad la kulmaysay ma waxbuu fuushanaa muu lugeynayey ma dhici karto waa iyadii oo mid iyaga wada socdona way noqon kartaa labadaba waad ka xaalayn kartaa laqiitu cabdallaahi raakidayni na waad kartaa raakibayni na waad kartaa soo basiid ma markaa waxay fasiraysaa intaaba way noqon kartaa jaa waxa yimid alamiiru amiirkii baa yimid raakiban xaalo ya mid wax fuushan waqaama waxaa istaagay qusun baa istaagay fi cukaada fi suuqi cukaada suuqa cukaada leha dhexdeeda ayuu istaagay khaadiman xaalo mid khudba akhriyaya u fiirsada mithaal mar kasta baraarujin in badan waxaa jira waxa la dhaha mithaal iyo shaahid baa kala jira soo ma miaalka culimadu waxay dhahdeen waa juz-iyun yudkaru liidaaxi qaacida soo ma waa juz loo sheego qaacidada in la caddeeyo qaacidada lagu fahmaya lagu sii fahmaya lagu caddaynaya shaahidkuna waa maxay juz-iyun yudkaru liihbaati alqaacida u fiirso isagu waa juz loo keeno in qaacidadahe la sugaba in qaacidada la sugo la ihbaatiyo marka maxay ku kala duwan yihin mid waa juzun yudkaru liidaaxi alqaacida midna waa juزءu yudkaru liihbaati اlqaacida mid kala qabso mihaalka in lagaaga horreeyey shardi ma anas ka samaysan kara qaama zayd maska odhan kartaa laakin shaahidka waxaa shardiya in lagaaga horreeyey shaahidka in lagaaga horreeye ayaa shardiga ile wixi soo istishaadsanaysaa soo in lagaaga horreeya shardiga laakiin mihaalka in lagaaga horreeye shardi maaha mid saddexaadna ku dari jireen oo waxay odhan jireen mihaalku macno ahaan inuu u asaxay shardi maaha laakin shaahidku macnaa inuu asaxaa shardi hadda asmaul khamsa markaynu mari jirnay maxaynu ohan jirnay jaa fuuka afkaagii baa yimide jaa fuuka waa tusaale sug mithaal maaha macnaha in af socdaad ma aragta ya de waa tusaale shee asmaul khamsi waxaa tirafco joogma ku tusaalin waa mithaal hay ku bushin shee marba sidan marka ilaa saddexdaa shay bay odhan jiren way ku kala duwayn mithaalka iyo shaahidku wa minhu madha fi lfanaa'i qaacida wabictuhu bidirhamin fasaacida inta yar culimoy wuxuu kaga warramayaa caamilka xaalada ku camal falaya caamilka xaalka ku camal falaya waa caamilka ku camal falaya saaxibulxaalka soo ma ya mana intaasun ahayn caamilka xaalka ku camal falaya waa ayo waa caamilka ku camal falaya saaxibulxaalka dhaade muna kaa ahayn waa kaa laftiisa haddaba kaasi badanaa wuxuu noqdaa ficil mutasarifa ficil mutasarifa ayuu noqdaa haddaba waxaa dhici karta ficilba inaanu ahayna inuu noqdo maa fiihi macna alficli duuna xuruufihi wax qaba ficilka macnihiisii laakiin xuruufta ficilku ayna ku jirin shadriga hore intaasu kaga warramaya shadriga dambena wuxuu kaga waramaya xaalada caamilka ku camal falaya waa la gooyaa marmar jawaazan baa loo gooya marmarna wujuuban baa loo gooya waajibnimadii buu halkaan ku sheegay waajibnimadii ayuu halkaana ku sheegay haddaba u fiirso maxaan idin idhi ma adka adda in iyada soo jeediya waxaan idin idhi caamilka xaalada ku camal falaya waa caamilka saaxibulxaalka ku camal falay mayna basidayn ma intaasun hayn haddaba waxaa dhici karta caamilkaasi badanaa waa ficil mutasarifa waxaa dhici karta ficil mutasarifa inaanu ahayn inuu noqdo maa fiihi macna alficli duuna xuruufihi wax ficilka macnihiisii wata laakiin xuruuftii ficilku ayna ku jirin ismi ishaaraha kamid a darafkaa ka mid a jaar iyo majruurkaa kamid a hadda eeg u fiirso tusaalaad ku fahmiye wa minhu xaalkii waxaa kamid a qawluka odhaadadaa tidhi man shaksigee tha kani weeyi qaacidan xaalou yahay mid fadhiya fi lfinaai daaradda wa bictu waan iibiyey hu addoonkii bidirhamin dirham baa ku iibiyey fasaacidan xaalo u yahay mid siyaadaya oo kordhay u fiirsada man waa mubtade thana waa khabar fi lfanaai waa jaariya majruur qaacidan ku tacaluji qaacidan waa xaalo xaaladan meesha taalla yaa ku camal falay meesha ma ficil baa yaalla ya daadana ku camal firay haddaba daadan u fiirsada de ficil maahe ficil ma lakin waanigi idin lahaa maa fiihi macna alficli duuna xuruufihi wax qaba ficil macnihi laakin xuruuftiisa ayna ku jirin daadan baa la macnaa ushiiru daadan maxay la macno tahay ushiiru bay la macno tahay mayna saxayn ushiiru bay la macno tahay jaariya majruurka wuu iska fududiya isaguna zaydun zayd cindaka agtaada jaalisan ama qaacidan mid fadhiya wey iminka qaacidan yaa saxibulxaal caamilku waa cindaka waayo cindaka waxay damnisan tahay macnaha alistiqraar soo ma batrun fi daari jaalisana waa lamid markaa u fiirsada ha odhan ficlun ha egeegine qaacidan eego waa xaalo ha la yaabin oo ha odhan oo mee caamilkiiya sheekhow maa fiihi macnalficli duuna xuruufiya meesha ku jirto oo daadana masla fahne kaasi waa shadriga hore inta ugu tilmaamay oo ah caamilku inuu noqon karo maa fiihi macnalficli duuna xuruufiy shardiga labaadna wuxuu ku baraarujiyey caamilka in la xadfi karo wujuban baa loo xadfaa wa jawaazan baa loo xadfaa jawaasan muu sheegin e jawaasantaasi qariina in la helaa ayaa aya ayaa laga maarmaana qariina ina tusinaysa de qariinadaasi waxay noqon kartaa qariina lafdiya tusaale waxaad tidhi raakiban baad tidhi raakiban ya yaad u jawaabaysaa kayfa ji'ta war seed u timiday raakiban baa iska tiri xaaladan waa maxay qariina lafdiya meeshan taala oo kayfa jita de sawtan maanad ku dhawaaqin marka hore waaad waxa taala jitu raakiban mana qariinan qariina lafdiyan waa qariina lafdiya balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana balaa ay najmacuhaa de waanu soo ururin qaadiriina xaala aan nahay kuwa awoodaya qariinadan waa maxay ayaxsabu linsaanu anlan najmaca cidaama balaa qaadirina qarinamana qarin lafdiya ol qarin lafdiya taala qarinadu waxay noqon kartaa qariina xaaliya xaalkaa laga fahmaya xaalka oo waa maxay nin musaafiraad ku tidhi raashidan mahdiyan baas ka tidhi waa maxay macneegu raashidan mahdiyan tadhabu waa tegaysaa raashidan mahdiyan adagoo hanuunsan oo nabad qamo oo waxa weeyaan toosan ayaa tegaysaa tadhabu dawuba sii socdaa waad arkaysaa waa qariina xaaliya xaalkaad ka fahmaysaa nin qaadima oo safar ka soo galaad iska tiri masruuran waa maxay macneegu rajacta waad soo noqotay masruuran xaalaa mid faraxsan xaalaa taad soo noqotay qariinadaasna waa qariina xaaliya taasna soo ma taasi qariina waa iyadii oo jawaasan loo gooyey iyadii oo wujuuban loo gooyey waa laba goorba labada goor midna sheekh wutla midna waa laga fahmaya waa xaalado markayna tusinayso cala ziyaadati wanuqsaan ziyaado shaygii oo kordhaya ama shaygii oo yaraanaya haddee labada arrimood ayna tusiso xaaladu waa waajib weeye in la xadfaaye caamilkii in la xadfaaye waa waajib isla fahmi laakiin markaa waxaa la shardiyaa in lala xidhiiriyo fa ama uma in lala xidhiiriyo fa ama uma in lala xidhiiriyo tusaalahaad ku fahmaysaa u fiirso bictu waan iibiyey bidirhamin baan ku iibiyey fasaacidan waa maxay fasaacidan xaaluu yahay mid kordhaya mid siyaadaya mid badanaya lacagtiibaa qadarkiibaa sii badanaya dirham laba ah, saasuu u koraya didkeeduna waa maxay fasaafilan xaalow yahay mid yaraanaya hoosuu sii dhacayo haddaba u fiirso wa bictu waan iibiyey bidirhamin baan ku iibiyey haye fazaada thamanu da eeg fazaada waa ziyaaday athamanu ah, thamantii way ziyaaday saacidan xaala taa lacagtu mid badanaysa de mana go ama bicitu waan iibiyey bidirhamin baan ku iibiyey haye fa naqasa thamanu thamanki waa nuqsaamay saafiran xaalada mid sii dhinmayo sii yaraanaya marka xaaladu haddayna tusiso wax siyaadaya ama ayna tusiso wax yaraanaya caamilkeeda waajibaaba loo gooyaa masle fahnay si fican ma fahnteen ma adkaada marka ufiirsada intaasu kaga warramay labada beydkana wa minhu xaalkii ayuu kamid ahaaday man shaksigeeda kani weeyi qaacidan xaalow yahay mid fadhiya filfinaai daaradda wa bictu waan iibiyey huwa addoonkii baan iibiyey bidirhamin dirham baan ku iibiyey fa zaada thamanu thamantii way ziyaaday saacidan xaalo ay tahay mid ziyaadaysa mid kordhaysa oo siyaadaysa oo qadarka hee kor usii socotode intaa xaalkan ku dirana wallahu aclam subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk